الحديث الخامس والعشرون هذا محله وروى البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت أم سلمة وحي تري جاءت وحاتمت أم السليم إلى رسول الله رسولك الله يتم صلى الله عليه وسلم فقالت وحي تري يا رسول الله رسولك إلهي إن الله الله لا يستحيي كما حشوضه من الحق من بيان الحق حق إنه عديه إلهي حق إنه عديه كما حشوضه وعديه حق فهل على المرأة هوين إذا كرك إذا min huslin qubays idaxtalamad hadday isku qarowdo haweenaydii hadday isku qarowdo oo biyo ka yimaadaan qubays ma ku waajibaa qaala nebigu wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto hadday biyo maniya aragto qubaysku waa ku waajiba taasna haween kaliya gaarkuma aha rag iyo dumar oo isku mid qofka hadduu isku qarwo oo is yidhaahdo waa isku jabo markuu kaco hadduu biyihii arko qubaysaa ku waajiba rag iyo dumar isku mid ragii dumar suma hadduu sira waa isku qarowda oo markuu kaco wax biyaa u waayo waxba waajib kuma ah qubaysku wuxuu ku xidhanya biy bis in biyo soo baxeen ku xidhanya rag iyo dumar waa iskalama hadalkaas marka umu sulaym markay tihi markay tihi umu salama la yaabtay faqadat way dabooshay umu salama tacni waxay u jeedaa weja wejigeediiyo dabooshay macnaa xishoo dartiis ay nabiga ka xishoonayn waqaalad waxayna tihi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo wa takhtalimulmar'atu haweenayda isku dhadhafta ma haweenayda inta isku qarowdo aabbiye ka yimaadaan culamadu waxay dhahdaan taas waxay tusee dumarka dhammaan ma aha in biyo ka wada yimaadaan wa kadalika raggana waa lama rag waxaa jira weligood aan isku qarwin ah, weligood aan isku qarwina jir oon biyo ka iman intay isku qarwaan dumarkana kuwaan weligood isku qarwinayn ragga iyo dumarka labadaba markaasaa nabigu wuxuu u sheegay dumarku sidaa ragga inay la mid yihiinoo biyo ay leeyihiin markaasaa nabigu wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi nacam haa way isku qarowdaa dumar taribad yamiinuki midigtaaduha cadro dhacdo waa halhays fa bima shay sababtiis u yahay yushbihuhaa haweenayda uu ugu ekaado waladuha carruurkeed haddaysan biyo lahayn maxaa carruurkay dhashaa ugu ekaado sababta ugu ekaana waa maxay wuxuu ugu ekaanaa biyayleeda biyaheediyaa laga abuura saasaa keenta in caruur hooyo u ekaado haddaysan biyo lahaa lahayn caruur u eg hooyadiisba lama arkeen saasuu leeya nabigu sal allahu alay wasalm rawaahu bukhaariga xadiidka wariyey marka xadiisku wuxuu caddaynaa koo rag iyo dumar waa isku midoo haddii ay qofku isku qaruwa isagoo soo jeedana waa la mid hadday meniyu ka timaado qofka qubaysa waajib ku ah rag iyo dumar ha hurdaayo ha soo jeedo hadduu is idha wa isku qarowday laakiin markuu kaco waxdiya uusan isku aragna qubays waajib kuma ahan waxaa kaloo xadiidku caddaynaa dadka waxaa jira rag iyo dumarba qaar aan biyaba ka imaan oo macnaha aan isku qarwina loo jeeda saasaa kusuusa nawaal bukhaariyaa wariyey ah, boqol iyo soddon muslimna waa wariyey saddex boqol toban iyo saddex lafdiga walafdu lilbukhaariy fiihi xadiidkan waxaa ku sugan annahu shaniya yembaqii waxaa u habboon lilmar'ati almuslimati haweenayda muslimaddaa allaa yamnaca inuusan u diidin xayaauhaa xishoodkeeda min tafaquhi diiniha diinkeeda inay fahamto waa inaan xishoodku ka hor istaagin diinka inay fahamto oo masaa'ilka diiniga ay u baahan tahay ay weydiido oon xishood u diidin iqtidaa'an ayadoo ku dayanaysa bisaxaabiyaati gabdhihii saxaabiyaadkaha ah, alwaa'ili ee horreeyey oo dadka ku dayda ilaahay jannada u ballanqaaday wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan analmarata haweenayda yajuusu lahaa waxaa u bannaan an tastaftiya inay fatwo weydiido arrajula nin alcaalima caalim ah fii maa shayga yakusu quseeya diinaha diinkeeda waxa diinteeda quseeya nin caalima waa inay weydiisan karta tusa xadiidkan wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan anna maa shayga taraahu ay aragto almar'atu haweenayda fii manaamiha oo mid ixtiraamin isku qarwid ah yuujibu wuxuu ku waajibinaya calayha korkeeda alqusla qubays laakiin waa goorma idaa ra'at ilma waa hadday biyo wakadalika rajul ninkuna waa